الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد التدريب الأول ليلس ككوباد إبابك إعرابته ميز واحد كلا صارتا بين الأفعال المرفوعة فعلة مرفوعة والمنصوبة والمجزومة فيما يلي قال تعالى ولا تشتروها إيبسنين بآيات آياتها إيغا ثمنا قليلا لعقير حسيسنين وإياي أنيغا أون فتقوني إيغا بقى rabbi wuxuu leeyahay aayadahayga lacag yar ha siisanina waxaa laga yaabaa ardayda qaar inay isweydiiyaan aayadaha lacag badan malaha waa la siisan karaa ila ilaahay wuxuu diiday lacag yar in la siisto kolka waxaa laleeyahay amanan qaliilan ilaahay markuu yidhi lacag yar iyo tu badantoona aayadaha ilaahay lama siisan karo sababtuna waxa weeye adduunyada gebigeeda ayaa qaliil iska ah saasaa amanan qaliilan loo yidhi kasoo saar ficilka mudaarice halkaa adoo kala cadaynaya marfuuca mansuubka majzuumka qaala tacaala alle wuxuu yidhi atamuruuna naasa dadkama waxaad amraysiin bilbiri wanaagga oo watansawna anfusakum naftiinana waad ilaaweysiin wa antum idinka oo tatluuna kitaaba kitaabka akhriyaya afalaa tacqiluun war miyaydan caqli lahayn ficilada halkaa ku jira ka soo saaree mudaarica kala saarsaarna marfuuc mansuub majzuum qaala tacaala alle wuxuu yidhi wakadalika sidaasoo kale ayaanu jacalnaakum idinka yeelnay ummatan ummad wasatan dhexdhexaada litakuunuu si aad u ahaatiin shuhadaa'a kuwa ku markhaati kacaya cala annaasi dadka dushooda wayakuuna arasuulu rasuulkuna uu u ahaado calaykum dushiina shahiidan mid idinku dul markhaati kacaya qaala tacaala alle ayaa yidhi aladiina kuwa ukhrijuu laga saaray min diyaarihim guryahooga bigayri xaqin xaq la'aantii lagaga saaray ilaa an yaquuluu inay yidhaahdeen rabbunaa rabbigayo allaahu weeyaan mooye wax kale qaala tacaala alle wuxuu yidhi axasiba annaasu dadku ma waxay ogolaadeen ma waxay maleeyeen an yutrakuu in laga tegi an yaquuluu inay yidhaahdeen aamanna inay yidhaahdeen wahum iyaga oo laa yuftanuun aan la imtixaanin oon la fitnaynin qaala tacaala alle wuxuu yidhi inamaa kaana qowla almuminiin muminiinta qowlkoogu wuxuu ahaaday uun idaa ducuu marka loogu yeedho ila allahi wa rasuulih ilaahay iyo rasuulkiisa marka loogu yeedho liyaxkuma baynahum si ay u kala xukumaan an yaquuluu inay yidhaahdeen samicna wa aacna waulaa'ika kuwaasi hum اlmuflixuun iyaga uun baana liibaanaya atadriib layliska labaad bayin waxaad kala caddaysaa calaamata icraabi اlasmaa'i wاlafcaal fi lamhilati taaliya calaamatulicraabka oo ka asmaada ah iyo ka ficilkaaba kala caddeeya callamanii wuxuu i baray alfata inanku cilman kaiiran cilmi badan qaala tacaala alle ayaa yidhi qad samica allaahu ilaahay baa maqlay qowla latii tii qowlkeega tujaadiluka kula doodaysay fii zawjiha ninkeega kaala doodaysay watashtakii ila llaahi ilaahay u cabanaysi wallaahu ilaahay yasmacu waa maqlayaa taxaawurakumaa doodiinna ina allaha ilaahay samiicun waxbuu maqlaa basiirun waxna waa arkaa qaala tacaala alle ayaa yidhi yowma maalin ka sheekay yabcahuhum allahu ilaahay uu soo saarayo jamiican dhammaantood fa yunabi'uhum wuxuu uga warramay bimaa camiluu waxay shaqeeyeen qaala shaacir gabayaa kale ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi hajaani xufays walam ahjuhu walaakinahu rajulun carbadaa hajaani waxaa i caayay xufaysunbaa i caayay ninka xufays la yidhaha walam ahjuhu ana ma caayin walaakinahu ha ahaadee rajulun waa nin carbada aad u dabeecad xun weeye ama u ad qaala tacaala alle ayaa yidhi wajaaءad way timid kullu nafsin naf kastaaba macaha kiyuu maceega yahay saa'iqun kaxeeye iyo washahiidun ku markhaati furaya qaala shaacir gabayaa kale ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi yabla shabaambu yufni shaybu naadratahu كما تساقط عن عdاaنhا الورق yبlى waxaa duugoobaya aشhabaabu dhaلinyarnimadii وayفni wuxuu baabi'inayaa ashaybu ciradu nadratahu nuurkiisii iyo dhalaalkiisii kama tasaaqadu siday u daadanayso can ciidaaniha laamaheega alwaraqu caleentu ay uga daadanayso qaala tacaala alle ayaa yidhi walaqad zayanna waanu qurxinay asamaa adunya bimasaabiixa laydhah baan ku qurxinay iyo xidigo wajacalnaaha waxaanu ka dhignay rujuuman kuwa lagu ganayo lishayaaiin waactadnaa lahum waxaanu u diyaarinay shayaaiinta cadaaba saciiri naarta saciira atdriib aali layliska saddexaad mayiz waxaad kala saartaa bayna almarfuuc walmansuub walmajruur fi amilai taaliya ka marfuuca iyo ka mansuubka iyo ka majruurka ah kala saar asmaada ayay kolkaa u gaartay kii hore layliskii koobaadna afcaasha ayuu u gaar ahaa daraba alkhaalidaani labadii khaalid waxay garaaceen ashurdiyeyni labadii askari bidarbatayni laba jeer laba garaac waa musanihii oo marna marfuuca marna mansuuba marna majruura wey alkhaalidaan waa marfuuc ashurdiyeyni waa mansuub bidarbatayni waa majruur qaala shaacir gabaya ayaa jabaytiriyo wuxuu yidhi kafaa bijismin xuulan ananii rajulun lowlaa mukhaadabati iyaaka lam taranii kafaa waxaa ku filan bijismi jidhkayga nuxuulan dhoobni waxa ugu filan ananii anigu rajulun nin baan ahay lowlaa mukhaadabatii la hadalkayga iyaaka adiga aan kula hadlaya hadduuna jiri lahayn lam taranii imaadan ba aragteenba hadalkunbaa laygu arkaya waan baaba'ay buu yidhi nin aad u dhuuban baan ahayoo hadalkanunbaa laygu garanayaabee laymaba arkeenba buu leeyahay acdaa abuuka aabbahaabaa siiyey akhaaka walaalkaa nuquudan lacag waa acd abuuka iyo akhaaka iyo nuquudan qaala shaacir rajulun yuxibu saadiqiina lisidqihim wasidqu afdalu najwatin linaaji rajulun waa nin yuxibu wuxuu yahay asaadiqiin dadka runta sheegaya lisidqihim runta darteed ayuuna ku jeclaaday wasidqu runtuna afdalu najwatin waa najwo iyo ka ugu fadliga badan linaaji qofka naajiga ee dee ama badbaadaya ama faqa samaynaya wasalanii waxaa i soo gaadhay maalun maalbaa min xamiiki dumaashiga iga soo gaadhay najaa waxaa badbaaday qaa'iduljeyshi hogaamiyihii ciidanku min muxaawalati ikhtiyaal iskuday la isku dayay in la dilo ayuu ka badbaaday uriiddu waxaan doonayaa an axfada inaan xifdiyo kitaab allahi tacaala qaala tacaala alle ayaa yidhi wallaahu ilaahay yuriidu wuxuu doonayaa an yatuuba calaykum inuu idinka towba aqbalo wa yuriidu aladiina kuwiina waxay doonayaan yatabicuuna raacraacayay ashahawaat raacraacayay an tamiiluu inay leexdaan maylan cadiiman si weyn التdريب الرابع اsتkرج la soo bax kula smin ظاahirin ismi kastoo ظاahira وبyin cadee نوعahu فيma yli qاaل شاacر وإنii لأrجو min cطائka رتبة yuqasiru cani diraakiha haqalaani weyni anigu la arju waxaan filanayaa min cadaaika waxbixintaada waxaan ka filanayaa rutbatan darajo yuqasiru ay ka gaabiyeen can idraakiha haleelideeda athaqalaani jin iyo insiba darajo jin iyo insiba ay ka gaabiyeen baan kaa filanaya awsaani wuxuu igula teliyey adabiibu dhakhtarku allaa aakula inaanan cunin alcashaaa cashada qubayla nawmi markaan sii seexanayo inaan in badan ka horreysiiyo qaala tacaala ilaahay ayaa yidhi waman axsanu yaa ka wanaagsan qowlan hadalka minman dacaka u baaqaya ilallaahi ilaahay dadka ugu baaqaya wa camila sameeyey saalixan saalix wa qaala yidhi inanii anigu min almuslimiin muslimiinta ayaan ka mid ahay qaala tacaala alle ayaa yidhi wayabqaa baaqi buu ahaanayaa wejhu rabbika rabbigaa wejigiisu allihii duljalaali jalaalka u saaxiibka ahaa walikraami iyo sharfinta qaala shaacir gabaya ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi وإني لأرجو منك ما لا أذيعه مخافة تواش أو عدو مماذقين وإني أنيقو لأرجو وحن فلانا يا منك أذيق حقاقا ما شيء بان فلانا يا لا أذيعه أنا فافنين مخافة تواش اسكو دري أيان كبقيا أو عدو أما عدو أن كبقيا مماذق برح لا أبو كليه اسكا عدي استي maalaayansarifka culima waxa weeye ismiga aan tanwiinta qaadan baa maalaayansarif la yidhaahdaa haddaba waxaa la og yahay inuu ismigu hadduu ficil shabaho inuu maalaayansarif noqonayo ismigu hadduu xaraf shabahana mebni buu noqdaa hadduu ficil shabahana maalaayansarif buu noqdaa ficilku laba ciladood ayuu leeyahay oo la yaqaan labada ciladood ee ficilka ku jira waxaa la yidhaahdaa fii kulli ficlin ficil kasta waxaa laga helayaa baa laydhaha fii kulli ficlin ficil kasta waxaa laga helayaa cilataani waala ficil kasta ayaa laga helayaa laba ciladood oo farciyataani labada ciladoodba waa farciyataan ixdaahumaa labadaa cilo mid ka midihi ixdaahumaa tarjicu mid ka midihi waxay u noqonaysaa ila almacnaa ila almacnaa macnaha ayay mid ka midihi u noqonaysaa wاlأkhraa tarjicu ila اlafdi wاlأkhraa ta kalena waxay u noqonaysaa tarjicu ila اlafdi ta kalena lafdiga ayay ku dhacaysaa ila اlafdi wاlأkhraa tarjicu ila اlafdi haddaba labada ciladood ee ficilka ku jira ee la og yahay ficil kaste laba ciladood baa ku jira labada ciladoodba waa farac baan ku asal maaha waa farciyataan mid kamidihi macnahay ku dhacdaa mid kamidihina lafdigay ku dhacdaa waxay kale yihiin labada ciladood eeg waxa weeye ishtiqaaquhu min almasder waa ta koobaad waa ishtiqaaquhu min almasder waxaa ficilka laga ishtiqaaqday masder ishtiqaaquhu min almasder eeg waa min ishtiqaaquhu min almasder waa cilada koobaad ee ku dhacaysa lafdiga ishtiqaaquhu min almasder waa cilada ku dhacaysa lafdiga lafdiga ayay ku dhacaysaa ishtiqaaquhu min almasder baa la yidhahdaa ishtiqaaquhu min almasder waxay ku dhacaysaa lafdiga ayay ku dhacaysaayo masder baa laga ishtiqaaqday sidaa aan arkayno ishtiqaaquhu min almasder waa cilad lafdiga ku dhacaysa waa lafdiga lafdigay kolkaa ku dhacaysaa cilad labaad baa jirta culimo oo la yidhaha macnahay ku dhacaysaa waxa weeyta macnaha ku dhacaysaana ixtiyaajuhu ilaa faacilin ixtiyaajuhu ilaa faacilin baahida uu u qabo faacil ficiloo dhani wuxuu u baahan yahay faacil ficiloo dhani meel laga ishtiqaaqdu u baahan yahay ciladanina waa cilad ku dhacaysa maxay macnaha macnahay ku dhacdaa baahidu dee baahidu waa baahidu waa shay macnawiya oo macnaha ficilkaa baahan ishtiqaaqana lafdigan ficilkaa masderka laga soo qaadanaya oo waa lafdigiibaa tooseeyo looga soo ishtiqaaqanaya waa baahi iyo ishtiqaaq ficil kaste labadaa ciladood baa ku jira labadan ciladoodba waa farac midna macnahay u noqotay midna lafdiga haddaba haddii ismiga laga helo laba cilo oo labada cilaba faraca ah oo midna ay lafdiga u noqonayso midna ay macnaha u noqonayso ismigaas maalaynsarif buu noqonaya ficil mushabahi baa loodhanaya cilalka ficil ismiga ku dhaca haddaba waa la tira koobay ismiga maxaa ku dhaca ayaa la yidhi maxaa ku dhaca ismiga ninkanaa kulmiyey wuxuu yidhi gabay buu ku kulmiyey ijmac wazin caadilan anif bimarifatin bimacrifatin ijmac wasin caadila bimacrifatin anis bimacrifatin rakib rakib wazid ujmatan wazid cujmatan cujmatan falwafu qad kamulaa falwasfu qad kamulaa falwasfu qad kamula gabaygaa ayaa lagu tilmaamay tobanka xanuun ee ficilka ku dhaca ee kelmaddaa anis ah kelmaddaa ma haysaa kelmaddaa ayaa laba u qaybsamaysa laba qaybood ayay kelmaddaasi noqoni alifu taaniif iyo taaniisun bimaa cadal alif tobanka ciladood haddaba eeg halkaa antaxo kow ijmac waxaa looga jeedaa siiqatu muntaha aljumuuc waxaa looga jeedaa siiqatu muntaha aljumuuc siiqatu muntaha aljumuuc laba wasin waxaa looga jeedaa wasnu ficil wasnu lficil saddex cadli afar halkaa taniiskaa laba u qaybsamaya alifu taniis alifu taniis an taniiu bimaa cadal a oo taniikiisibaa labadaa uqaybsamay waa taniiu bimaa cadal ali baa la yidhahdaa waxaa dhadig lagaga dhigay bimaa cadal ali eeg lix macrifa caalamiya looga jeedaa caalamiyo magacoo calam noqda sida maxamed iyo yuusuf iyo cabdi iyo toddoba tarkiibba rakibtaa tarkiib baa looga jeeda tarkiib magacoo murakab noqda sida baclabaka oo kale baclabaka sideed xagganaan u soo wareegay sideed zid ziyaadatu alif wa nuun baa looga jeedaa ziyaadatu alif wa nuun siyaadatu alif wa nuun zid cujmatan waa sagaal cajami baa looga jeedaa ajamiyun magaca oo cajami noqda toban oo ka u dambeeyaa waa wasfi oo sifa looga jeedaa magacoo sifo iyo tilmaana sifo tobankaa xanuun baa horta ismiga ku dhaca kolka markaynu leenahay eeg ismigu hadduu ficil shabaho oo laba ficil laba cillo uu ka shabaho faraca oo midina ay lafdiga ku dhacayso midina ay macnaha ku dhacayso ardayda qaar baa mooday maadaama ficilku ishtiqaaq iyo ixtiyaajo labadan cilo uu leeyahay ismiguna inuu labadan cilo laftooda yeelanaya ardayda qaarkood u fahmeen ma aha ismigu labadan cilo yeelanaya ismigu tobankan cilo mid ayuu yeelanaya tobankan ciladood buu yeelanaya oo tobankan ciladood ayaa ah dee cilal faraca ah wey mid kastiba waa farac haddaba tobankaa ciladood sida aan dareemayno tobankaa laba kamida unbaa keligood ereyga maalahansarif ka dhiga tobankaa laba kamida unba ereyga keligood maalinsanif ka dhiga labadaasi waa kee waa ta koobaad siiqatu muntahaljumuc keligeed bay maalinsanif ka dhigtaa alifu tacniif keligiibuu maalinsanif ka dhigaa labadaa ciladood ma haysaa labadaa ciladood iyagu laba inay erey ismigii laga helo looma baahnaba haddaba siiqatu muntahaljumuc waa siiqada sideeya waa magaca shanta xarafa ama lixda xarafa ee ka saddexaad markasta alifka yahay alifkana labada ka horeeya ay fadxisan yihiin waa shan xaraf ama lix xaraf shan xaraf ama lix xaraf maalan masaajida oo kale haddaan soo qaato masaajida waa shan xaraf ee saddexaad waa alif alifka fadxa labada ka horeya waa fadxo kaka dambeeyana waa kasro waa isla ka lixaadna waa kanoo kaluuno alifka labada ka dambeeyunbaa ya reeban lagu sii kala kordhinaya sida danaaniira oo kale danaaniira waa lix xaraf laakiin sidaan dareemayna ka saddexaad waa alif labada alifka ka horeeyaaba kasri fadxay sitaan laakiin kii alifka ka dambeeyey halkanba kasrada sitay unbaa ya reeban laga sii dambaysiiye kolka culimo aagsiiqatu muntaha jumuc saasay ku timaadaa waa magaca af shanta xarafa ama lixda xarafa keligeed bay maalyansarifayay ka dhigaysaa ereyga weligii tanwiin qaadan maayo masaajida iyo danaaniira iyo qanaabila iyo macaahida iyo madaarisa iyo shawaarica iyo jawaazima iyo nawaasiba iyo shawaarica iyo dee sawaaxila eg waxyaabihii aynu garanayna tamaaiila maxaariiba waxyaabihii noocaasoo kale ahaa waa siiqatu muntaha jumuuc baa loo yaqaanaa waa shan xaraf ama lix xaraf alifutaniiska ma garanaysin culimo waa w arifu taniis mamduuda sida baydaaa sawdaaa xamraaa camyaaa eeg alifu taniis saxraaa waa arbicaa ulaaaa magacyada noocaas oo kale ah alifu baa ku jirta weligeed tanwiin ma qaadan karto waana maalaynsarif keligeed bay maalaynsarif alifutaniiskuna ka dhigtaa tobankii xanuun eegeg tobankii ciladood ee ismiga ku dhacayay tobankii ciladood ee ismiga ku dhacayay haddana ila socotiin culimo tobankaa ciladood ee ismiga ku dhacaya eeg eh, waxa la helay ismiga in laba laga wada helo sida ficilka laba ay ugu wada jiraan kolkaa tobankii laba kamida ayaa mid kastiba keligeed ay manciday siiqatu muntahajumuc iyo alifu taniif camridigu markuu sheegay wuxuu ihi faalifu taniifi anad wadaha faalifu taniifi aknad waxdaha way ku filaatay keligeed wa ljamci ladii qadintaha siiqat ljamci waa siiqatu muntahajumuc labadaasaa keligood ereyga maalansalif ka dhiga tobankii maxaa soo hahay markaan laba ka tuuro sideedda soo hadhay waa in ismiga labalaba looga helo sideedda soo haday markuu ismigu maalainsarif noqonayo waa in labalaba looga helo haddii mid qura laga helo maalainsarif noqon maayo oo hadda calamiya nambarka lixaada ah, magacaygani muxuu maalainsarif u noqon waaya calambaaba ku jire ciladii labaad baa laga waayay waa in labalaba loo helo sideedda soo hadhay labalaba waa in ismiga looga helo haddaba waxaad ila eegtaa ka lixaad iyo ka tobnaad labadaasi waa dabiyo biyo weligood ma kulmaan ismi kuma kulmaan labadaa ciladood weligood ismi kuma kulmaan maxaan ismi ku kulmaynin calamiyo iyo calamiyo iyo iyo ifo weligood ismi kuma e calamnimadu waxay doonaysaa waa khusuusiyo magac gaar loo leeyahay ifaduna waxay ku leedahay waa magac la wada leeyahay weligood kuma kulmaan magac meel weligood kuma kulmaan labadaas inaga sideedii labadaa ka saar labadaasi ma kulmaane lixda soo hadhayna weligood ma kulmaan <laughs> lixda soo hadhayna culimo weligood ma kulmaan maxaa soo hadhayba mayi waxaa ma soo hadhin eeg ila soco tobankii ciladoodee aynu nidhi markii ismiga laga hela ayuu ismigu maalainsarif noqon laba kamidihii keligood bay maalainsarif ka dhigaan baynu nidhi waa siiqatu mutaaljumuc keligeed bay maalainsarif ka dhigi alifu taniina keligeed bay maalainsarif ka dhigi sideed baa soo hadhay sideeddii waxaynu nidhi calamiyo iyo iyo sifo ma kulmaan lixda soo hadhayna ma kulmaan baynu nidhi calamiyadan iyo sifadani sababtay u kulmi waayeen calamkuna waa wax gaar loo leeyay sifaduna waa wax la wadaagayo cillo kalea ku jirta calamiyadan iyo sifadani macnahay u ku dhacaan labada ciladood macnaha ku dhaca weeye calamnimada iyo sifadani macnahay ku dhacaan calamkani macnuhu ku dhacaya sifaduna macnahay ku dhacaysa laba cilo oo macno uwa ku wada dhacaya dee looma baahnayn lixda soo hadhayna ma kulma baan ku idhi sow maaha lixda soo hadhayna lafdigay ku wada dhacaan kolkaa maxaa meesha kugu jira u fiirsa hadda calamkaasi lixda kaluu la kulmaya lida soo hadhay baan kulmayn baan ku iiye calamka lama kulmaan kumaanan odhan lida soo hadhaybaa calamkuula kulmi oo waxaad arkaysaa calamkiiyo wasnuficila calam iyo wasnuficil sida axmed oo kale calam iyo wasnuficil waxaad arkaysaa calam iyo cadli sida cumar oo kale waxaad arkaysaa calam iyo taniif sida faaimo oo kale waxaad arkaysaa calam iyo tarkiib sida xadramawd oo kale waxaad arkaysaa calam iyo ziyaadatu alif wanuun sida cusmaan ama cadnaan oo kale waxaad arkaysaa calam iyo cajami sida maalan eh, ibraahim oo kale calamkani calamiyadani maay eg aliutanii iyo siiqatmuntahaljumuc waa kenikeliba iyagu labadaasi noqdeen sideedda soo hadhay waxaan ku idhi sideedda soo hadhay calam iyo sifa ma kulmaan oo waa laba cilo oo macnaha ku wada dhaca lixda soo hadhayna ma kulmaan oo lixduba waa ciladihii lafdiga ku dhacayey waxaa la rabaa in meesha ay magaca ku kulmaan mid macnaha ku dhacaysa iyo mid lafdiga ku dhacaysa kolkaa waxaa lagama maarmaana ama calam ama sifo waa in mid ahaan la helo labadana ilan macnaha ku dhacaye haddana lixda soo hadhay waa inu kolba meesha yimaado kolka calamku lixdaba wuu la kulmi sifaduna lixdaba lama kulantee waxay la kulantaa uun labadaa u horeeya sifadu waxay la kulantaa mar wasnulficilkaa sida aar oo kale marna cadliga sida ulaa oo kale marna ziyaadatu alif wa nuunka oo ka sideedaad ifadu saddexdaanbay la kulantaa ifadu saddexda calamiyaduna saddexdaana way la kulmi saddex kaley la dheeraan cajamigan sagaalkaa iyo alifutaniifkan afarta ah iyo sida eh, tanii bima cadl baan doonaya antaa ah iyo tarkiibka saddex kale calamku kolkaa lix buu la kulmaya gabayga aynu macnayno ijma ijmac jamci gabalku markuu kuu dhaco camalkaaga shaqadaada camalkaaga waa inaad miisaantahay ood jamcisaa ijmac jamci wasin haddana kafeda saar oo camalkaagii miisaan caadilan adigoo cadaalad samaynaya oo nafta aan u eexanaynin anis isxaqir isxaqir markaa waa inaad isxaqirtaa markaad camalada xunxuneed ku kacday aad iseegto isxaqir bimacrifatin adigoo aqoon ku salaysan ilan naftaadii caadi baad u ogtihe rakib iska fuul doqoniimo doqoniimaad kolkaa fuulaysaa inaad doqontaa sii kordhsanaysaa wasid ziyaadso cujmatan aqoon la-aan waxa nacaas oon aqoon lahayn inaad tahay baad markaa is-ogaanaysaa falwasfu tilmaanta wanaagsani qadka mura way kuu dhammaystirantay haddaad habeen kasta saa u xisaabtanto aqoontii tilmaanta wanaagsan baa kuu dhammaystirantay maa laa yanari cashirkeenani wuxuu ka hadlayaa maa laa asarfu sarfigu tanwiinun waa tanwiin sarfigu waa tanwiin wاlkasraةu kasraduna taabicatu laha taabic bay u tahay kamaa qaala bnu maalikin sida maxamed ibnu maalik ku yihi fi khulaasa asarfu tanwiinun ataa mubayinaan macnan bihi yakuunu lismu amkanaa asarfu sarfigu tanwiinun waa tanwiin ataa yimid mubayinan isagoo caddaynaya macnan macno macnaha oo bihi dartii yakuunulismu ismigu uu ku ahaani amkana mid aad u makansaday baabka isminimada sarfigu waa tanwiino ismigu inuu isminimada sii makansaday ayay tanwiintu kuu sheegaysaa oo dee una ficil iyo shabihinuna xanuunsanay yanqasimu lismu wuxuu u qaybsamaa ilaa qismayni humaa waxay kale yihiin ismun munsarifun ismi munsarifa wahwa ladii ka weeyaan yaqbalu tanwiina tanwiinta aqbalaya munsarif la yidhah sida xafidtu waxaan xifdiyey juzan min alqur'aan qur'aanka juz ka mida ah ayaan xifdiyey aw hadda halkaa ismiga munsarifkiihi waa juzantaa ka labaad waa ismun hayru munsarifin ismi aan munsarif ahayn wahw ladii ka weeyaan yaqbalu tanwiina tanwiinta aan aqbalaynin sida laqiitu axmeda axmed baan kula kulmay fi lmasjidi awal maalayansarifku waa axmed laakiin masjid maaha masjid waxaa loo baahnaa siinka inuu alif ku taagan yahy markuu maalaynsarif noqonayo masaajida jamaca unba maalansarifa mufradku laakiin waa munsarif haddaba iclam waxaad ogaataa ayuha aalibu nabiil ardaygan aadka u sarreeyow ana lisma ismigu in ashbaha hadduu shabaho alxarfa xarafka sumiya waxa lagu magacaaba mabniyan mbni wayra mutamakinin iyo midaan makansanin wain lam yushbi haduuna shabihin alxarfa xarafkana sumiya waxaa lagu magacaabaa mucraban iyo mutamakinan uma almucrabu mucrabku calaa qismayni laba u qaybsamaya axaduhumaa midkood maa ashbaha alficla ficilka mid shabahay weeyi wa yusama waxaa lagu magacaabaya munsarifin iyo mutamakinan hayra amkana waanika labaad maa weeyaan lam yushbih ficla ficilan shabihin wayusama waxaa lagu magacaabaa munsarifan iyo mutamakinan amkana alaamaة اmuنصariفi muنصarifka calaamadiisu an yujaro waa in lagu jaro bikasrati kasro maca اأlف وalaam al markuu wato ko walidaafati iyo idaafo markuu wato laba wabiduunihimaa labadaba la'aantoodana an yadkhulahu sarfu sarfigu waa inuu galo oo tanwiina wahwo tanwiin weeye aladii tanwiinka oo ligayri muqaabalati muqaabalo la'aanteed u sugnaaday aw tacwiidin tacwiid la'aantii adaalu oo kutusaya calaa macnan macno yastaxiqu bihi uu ku mudanayo alismu ismigu an yusama in lagu magacaabo amkana mid aad u makansaday baabkii isminimada baabka isminimada amkana waa baabka isminimadu makansaday tanwiintanaa sheegaysa inuu ismi saxa yahay wadalika almacnaa macnaha uu makansanayaana huwa cadamu shibhihi inuuna shabihin weeye alficla ficil sida marartu bighulaamin baan soo maray iminka alna ma wato mudaafna ma aha wataa tanwiintii iyo kasradii wagulaami zaydin baan soo maray hadduu mudaaf yahayna kasradaa yare ghulaami miimka saaran walghulaami baan soo maray hadduu alwatana wakaa kasradii waxtaraza wuxuu iskaga ilaaliyey biqowlihi odhaahdiisa ligayri muqaabala min tanwiini adricaatin ereyga adricaada tanwiintiisa iyo wanaxwihi waxa lamidka ah fainahu isagu waa tanwiinu jamci muana asaalim jamc muanau saalim tanwiintiisii waawa yasxabu wuxuu la saaxiibaa hayra almunsarif ka adricaadiya wahindaad oo calami imraa eeg adricaad haddaad gabadh u bixiso hindaadna haddaad gabadh u bixiso tanwiinta waad iskaga yeeli waayo de waa tanwiin muqaabala wainamaa yumnacu waa la diidaa asarfu sarfiga min alismi ismiga waa loo diidaa limushaabahatihi shabihidda lilficli uu shabahayo min xayu ina alficla xagga ficilku yaxuusu uu koobsanayo cilatayni laba ciladood farciyatayni oo faraca ixdaahumaa midkood tarjicu ila lafdi lafdigay u noqonaysaa walukhraa ta kalena tarjicu ila almacnaa bay u noqonaysaa wahumaa labada cile ficilka ku jira waa ixtiyaajuhu baahida ilaa faacilin uu u qabo wahiya cilatun waa cilo farciyatun faracoo tarjicu u noqonaysa ila almacna ka labaad waa ishtiqaaquhu ishtiqaaqashada min almasder laga soo ishtiqaaqday wa cilatun waa cilo farciyatun farca oo tarjicu ila lafdi lafdiga u noqonaysa fakulu ismin ismi kastoo kaana fiihi dhexdiisa ay tahay cilataani laba cilo farciyataani oo faraca ixdaahuma midkood tarjicu ay u noqonaysa ila lafdi walukhraa kalena tarjicu ay u noqonaysa ila almacna laa yakuunu ma ahaanayo munsarifan munsarif alcilalu ciladaha almaanicatu diida sarfan ismi ismiga in munsarif laga dhigaa tiscun waa sagaal yajmacuhaa waxaa ururinaya qowlushaaciri gabayaaga qowlkiisa ijmac wasiin caadilan anis bimacrifatin rakib wasiid cujmatan falwasfu qaad kamula ijmac jamci camalkaaga wasiin kafada saar oo miisaan caadilan adigoo cadaalad samaynaya anis isxaqir ama isdhadige waa isxaqir bimacrifatin aqoon adoo ku salaysan rakib iska kororso doqoniimo oo wasiid ziyaadso cujmatan aqoon la'aan falwasfu tilmaanta wanaagsani qad kamula way ku dhammaystirantee wahunaaka halkaa waxaa jira cilataani laba ciladood oo tamnacu ay diidayso kulli waaxidatin minhaa mid kastoo ka tirsani asarfa sarfiga waxdaha keligeed laba cillo oo mid kastiba keligeed ay eriga maalaan sarif ka dhigayso wa humaa waxay kale yihiin alifu taaniif alifu taaniif fayumnacu waa la manciyaya maaka fiihi dhexdiisa uu yahay alifu taaniii min asarfi baa loo diidi mulaqan gebi ahaanba ay sawaaun waxa isku mid ah ha ahaato kaanat ilalifu aliftu maqsuuratan ka xubla oo kale xubla waa maalaynsarif alifu taaniidka u diiday aw mamduudatan ha ahaato ka xamraaa xamraa calaman kaana calam ha ahaado maa hiya fiihi kay ku jirtaa ka zakariyaaa ow hayra calamin ama calam hayrkii qaala tacaala alle ayaa yidhi waadkhil yadaka gacantaada geli fii jeybika jeebkaaga takhruj way soo bixi baydaaa iyadoo cad min hayri suu'in xumala'aanti fii tisci aayaatin sagaal aayadood dhexdooda ilaa fircawna iyo wa qowmihi tolkii inahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen qowman qoom faasiqiin faasiqiina oo cibaadadii ilaahay ka baxay baydaaa wey maxalushaahidku wa ka qowlihi oo kale weeye qaaluu waxay yidhaahdeen udcu lanaa rabbaka rabbigaa noo bari yubayin lanaa ha noo caddeeyo maa lownuhaa wuxuu yahaye qaala wuxuu yidhi innahu ilaahay yaquulu wuxuu leeyahay innahaa iyadu baqaratun waa sax safraau midabkeegu uu huruud yahay faaqicu lownuhaa midabkeegu uu daran yahay tasuru naadiriin dadka sii eegayana ka farxinaysa safraa'udaasaa ah imminka maalansarif alifutaaniif ba ku jirta wa ka qowli shaaciri gabayaaga qowlkiisoo kaleba weeye muxuu yidhi shaacirku بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدمين بشرى لنا بشارة ayaa noo sugnaatay معشhر الإسلام iسلاamka macشharkiisa iyo ururkiisa ayaan khasisayaaye ina lanaa waxaa noo ahaatay min alcinaayaةi xagga cinaayada ruknan tiir غayra munhadimin marnaba aan dumaynin ereyga bushraa waa maalansarif maadaama alifu taaniiث maqsuura ay ku jirto kalabaadee ereyga maalansarifka ka dhiga waa muntaha aljumuuc haadihi tani hiya iyadu alcilaة اثaaniya waa cilada labaad allatii taasoo tastaqilu la gooni noqonaysa bilmanci mancinta wahiya iyadu kulu jamcin waa jamc kasta oo bacda alifi tagsiirihi alifu tagsiirkiisa ay ka dambeeyeen xarfaani laba xarf aw alaaatun ama saddex awsaduhaa ka bartanka ku jira saakiinun uu reeban yahay sida masaajida waa shantii xaraf wa masaabiixa waa lixdii xaraf calى anahu xaqiiqadu waxa weye ida kaana aljamcu markuu yahay calى hada اlwasni wasankan manaca min asarfi sarfiga wuu diidaya wain lam yakun fii awalihi bilowgiisa yuuna ahaanin miimun miinbe fayadkhulu waxa soo gelaya ereyga dawaaribu ah iyo qanaadiilu waa maalansarif wasiiqatu muntaha aljumuc bay soo gelayeen qanaadiilu fi dalika arrinka qaala tacaala alle ayaa yidhi sayaquulu waxay odhan doonaan almukhallafuuna kuwii la reebay idan dalabtu marka aad tegaysiin ilaa maqaanima haniimooyinka waa maqaanimadaasaa maalainsarifa litaahuduuha si aad u soo qaadatiin daruuna nadaaya natabicukum aanu idin raacne haddaba maqaanima ma arkaysaa waa maalainsarif oo maanicu wasiiqatu muntaha aljumuc cillad qura ayaa maalainsarif ka dhigtay ka qowlihi tacaala hadda majruur buu ahaa ilaa maaanime ilaabaa ka horeysay haddana fadxadaasa lagu jaray wa ka qowlihi tacaala oo kale weeye fa cind allaahi alle agtiisuunbay ahaayeenayay ahaadeen maqaanimu haniimooye kaiiratun fara badan waa mubtade hadda maqaanimu tanwiintii baa loo diiday ila sarfigu waa tanwiin baynu nidhiye kadalika saasoo kaleumbad kuntum ahaydeen min qablu horay famana allaahu alla galladaystay calaykum dushiinna fatabayanuu hubsada in allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday bimaa tacmaluuna waxa aad samaynaysa khabiiran mid xogogaal u waka qowlihi tacaala oo kale weeye wacadakum ullahu allah idiin ballan qaaday maqaanima saddexda maqaanim waxay ku kala duwan yihin ta koobaad majruur bay ahayd ta labaadna marfuuc bay ahayd tanna waa mansuub wacadakum ullahu allah idiin ballan qaaday maqaanima waa mafcuulun bihi daniimooyin kaiiratan fara badan oo taakhuduunaha aad soo qaadanaysiin facajala lakum wuu idiin dedejiyey haadihi tan wakafa wuxuu idinka manciyey ama idinka qabtay aydiyanaasi dadka gacmahooga cankum xaggiinna walitakuuna si ay ugu ahaato aayatan aayad lilmuminiin wayahdiyakum uu idiin hanuuniyo siraatan jid mustaqiiman toosan qaala tacaala alle ayaa yidhi yacmaluuna lahu waxay u sameeyaan maa yashaau wuxuu doono oo min maxaariibo maxaariib iyo watamaaiila tamaaiil ah maxaariiba iyo tamaaiila labaduba waa maalansarif min baa ka horaysa ile waa lixdii xarafe wa amaaniyat lbaaq iyo sideedda soo hadhay laabudda waxaa lagama maarmaana min ijtimaaci snatayni laba ka mid ihi inay kulmaan minha xaggooga filismi ay ku kulmaan cinda manciha marka loo diidayo lisarfi falcalamu iyo wasifa sifada iyo calamku laa yajtamicaani kuma kulmaan filismi kuma kulmaan liannahumaa iyagu yarjicaani waxay u noqdaan ilalmacna macnaha wasitat lbaaqiya lixda soo hadhayna laa yajuusu ma banaana ijtimaacu snatayni laba inay kulmaan minhaa ka tirsan waa waxay u noqonayaan ila lafdi lafdiga bal yajtamicu wuxuu la kulmi kullu waaxidin mid kaste oo minhaa lixdaa ka tirsan maca alcalami calamka wayjtamicu bacduhaa qayb ka midihiina waxay la kulmayaan maca sifati sifada alcilalu ciladaha allatii ciladaha tamnacu diidaysa asarfa sarfiga maca alcalam marka la yahay waa ciladii lixdiiba waa kuwan calam iyagoo la socda waa alcalam oo maca wasni lficila calam iyo wasnulficil qaala tacaala ilaahay baa yidhi wamubashiran wuu idiin bishaaraynayaa birasuulin rasuul yatii imanaya min badihi min badi wamubashiran waxaan idinku bishaarayn birasuulin rasuul yatii imanaya min bacdi gadaashay ismuhu magiciisana axmedu baa la yidhaha ereyga axmedu ayaan ujeednaa axmedu waa ismi hayru munصarif axmed labada ciladood ma xasuusantihiin waa calamiyada iyo wasnu ficilka eg oo wasnu ficilku waa maxay waxaad ogaataa bal hadda calimo yaa mudaaricaynaya ereyga calimo ah yaclamu yaa hamse ku mudaaricaynaya aclamu xamida wuu mahadiyey weeye yaa mudaaricaynaya xamidana xamida yaxmadu naxmadu hamse yaa ku mudaaricaynaya magacan axmedihi muuna ficil mudaaric anaa xamdiya ahayn eeg labadan erey kolka wasnu ficil baa ku jira waana calam waa o yumnacu waa la manciyayaa sarfulismi ismiga sarfigiisa idaa kaana calaman calam markuu yahay wahuwa isagu calaa wasnin wasan ku dul sugan wahuwa isagu calaa wasnin wasan ku dul sugan yahay yakusu ficla ficilka ku khaas ah yakhusu ficla ku khaas aw yaglibu fiihi ama uu badan yahay wlmuraadu waxaa looga jeedo biwani wasanka aladii wasanka yahusu ficla maaka wey laa yuujadu aan laga helayn fii ayrihi ficilka ayrkii ilaa nuduura naadirnimo mooyaane wadalika kaasi ka fucilo oo kale wey wasan fucilo loogu dhawaaqay wafacala oo kale wey falow samayta haddaad ku magacowdo rajula nin biduriba ninbaa duriba u bixisay duriba duriba wamaa la yansarif waayo waa wasnuficil iyo calam ow kalamabaad u bixisay kalama manactahu waad u diidi min asarfi sarfigii fataquulu waxaad odhani haadaakani duribu waa ninkii duriba loodhan jiray ow kalamu waa ninkii kallamu loodhan jiray hadda waa khabar waraytu waxaan arkay duriba baan arkay aw kalama baan arkay wa marartu waxaan soo maray biduriba aw kalama wlmuraadu waxaa looga jeedaa bimaa yaqlibu fiihi ka u xooga an yakuuna alwasnu wasanku inuu yahay yuujadu mid la helayo fi lficli ficilka kaiiran wax fara badan aw yakuuna fiihi ama dhexdiisa ay tahay ziyaadatun ziyaado tadulu kutusaysa calaa macnan macno fi lficli ficilka oo walaa tadulu aan kutusayn calaa macnan macno fi lismi falawalu ka hore waa ka isbac oo kale isbac faina haadihi tani takuru way u badan tahay filficli ficilka hamsahani duuna alismi ismigase kuma badna ka ismacoo kale isbac haddaba hadduu noqdo magac nin hadduu noqdo isbac maalaynsarif baad ka dhigi waayo siyaadada yara ku jirta ayaa ficilka un ku gaara inta badan oo macnay ficilka dee kaa tusaysa tusaysaa oo kale maan i laga bilaabin asmaadu inta badan male isbacin haddaba waan iska tamwiininaynaa ilan iyadu calam maahay hadday calamnimo u raacdo oo nin lagu magacaabo malaaynsarif bay markaa isku bedeli waaanika labaadna waa axmed oo kale wa wayaziid oo kale faina kula mid kastoo min alhamza iyo walya axmed iyo yada yadulu wuxuu kutusi calaa macnan macno filficli ficilka wahuwa takalumu waa hadalka iyo walghaybatu maqnida walaa yadulu kuma tusayo calaa macnan macno filismi fahada lwasnu wasankani haalibun haalib buu u yahay filficli bimacnaa anahu isaga ayaa owlaa bihi ku haboon fataquulu waxaad odhani hada axmadukani waa axmed wayaziidu wara'aytu axmeda baan arkay wayaziida wamarartu biaxmeda wayaziida fayumnacu waa la manciyey sarfuhu in maalaan sarfigiisa lilcalamiyati calamnimada iyo wawasni lficil fain kaana lwasnu wasanku hadduu yahay hayra mukhtasin midan khaas ku ahayn bilficli ficilka walaa haalibin fiihi aanu xoog badnayna lam yumnac lama diidayo min asarfi sarfiga fataquulu waxaad odhan fii rajuli nin ismuhu magiciisu daraabun uu yahay nin haddaan daraaba u bixino daraaba munsarif baad ka dhigi ilan wasankan daraba ihi waa facalo oo saddexda xaraf baa wada xarakaysan dee saddexda xaraf markay xarakaysan yihiin ismigaaba ugu badan baa la odhan karaa qamar ka warran qamar mayna saddexda xaraf wada xarakaysanayn qamar iyo unbuu la mid noqonaya unbuu la xeer noqonaya ismuhu darabun baad odhan haadaa darabun kani waa darabun waraaytu daraban wamarartu bidarabin liannahu yuujadu fi lismi waa laga helaya ka xajarin iyo qamarin iyo waa laga helaya ka darabo oo kale eeg cilada labaad ee calamka magciisa wax mancida waa calam iyo ziyaadatu alif wanuun sida cadnaan ama cuhmaan ama salmaan ama sulaymaan waa alcalam oo maca ziyaadati alif wanuuna qaala tacaala alle ayaa yidhi watabacuu waxay raaceen maa tatlu shayaaiinu shayaaiintu waxay akhriyayeen calaa mulki sulaymaan wamaa kafara sulaymaanu sulaymaan ma gaaloobin walaakina shayaaiina shayaaiinta kafaruu gaaloobay wamaa kafara sulaymaanu maxaa sulaymaan loo tanwiinin waayey war waa maa laa yansarif ilay waa calamnimo iyo ziyaadatu alif wanuun wa ka qowli shaacir gabayaaga qowlkiisoo kaleba weeye dacu lkhilaafa ina allaha xaafiduha waina ba'sa bani cumaana waaqiha daw iskaga taga alkhilaafata khilaafada in allaha ilaahay baa xaafiduhaa ilaalinaya waina ba'sa bani cumaan reer bani cumaan dee balaayadoodi iyo dagaalkooguna waaqiiha u dhowrayaaye cumaan waa maa laayansarif oo calamnimada iyo ziyaadatu alif wa nuun ayaa loo sarfiyey yumnacu waa la manciyaya alsmu ismiga min asarfi ida kaana markuu yahay calaman calam wafiihi dhexdiisana alifu wa nuunun alif iyo nuun oo wato zaa'idatani ziyaadaa ah, mil cumaan oo kale fataqul waxaad odhan hada cumaanu wara'aytu cumaana wamarartu bicumaana fatamnacuhu waad u diidi min asarfi lilcalamiyati calamnimada iyo waziyaadati alif wa nuun alifka iyo nuunta zaa'idkaa ah. cilada saddexaad ee calamka mancida waa alcalamu calamka oo maca alcadliya calam iyo cadli labadaasaa la isku geynaya calam iyo cadli qaala shaacir gabaya ayaa gabay tiriyey oo wuxuu yidhi وهم إذا حالفوا بالله مقسمهم يقول الله والذي من فضله عمر wahum iyagu idaa xalafuu bilah markay ilaahay ku dhaaranayaan muqsimuhum kooga dhaaranaya yaquulu wuxuu yidhaahdaa laa sidaa ma aha waladii kii baan ku dhaartay min fadlihi fadligiisaba cumaru cumar uu ahaaye ereyga cumar ayaan doonaynaa waa maalansarif waayo calamnimi iyo maxaa ku jira iyo cadli cumarkan waxaa laga soo cadliyey caamir baa la yidhaahdaa yumnacu waa la manciyayaa sarfulismi ismiga sarfigiisa lilcalamiyati calamiyada ow shibhiha iyo waxa shabahay iyo welilcadli baa loo manciyey calamiyu ama shibhulcalamiyu iyo cadli wadalika kaasi waa fii alaaati mawaadica saddex meelood saddex meelood baasi ayaa loo manciyaya alawal meesha koobaad maa kaana waa ka ahaaday calaa wasanka fucal oo min alfaadi tawkiid alfaada tawkiidka ah fainahu yumnacu waa la diidaa min asarfi sarfiga lishibhi alamiya calamiyada wax shabahay baa loo diidaa iyo walcadli cadliga wadalika naxw jaaa nisaau dumarkii ayaa yimid jumacu dhammaantood jumacu waxaan doonayaa ereyga jumacu abaan rabaa jumacu ereyga jumacu abaan rabaa culima bal hadda la soco jumacu jumacu waa maxay maalaynsarif waayo waa lafdu tawkiide wa ra'aytu nisaaa dumarkii baan arkay jumaca wa marartu waxaan soo maray binisaai dumarkii jumaca ereygaa jumac wاlaصlu asalkuna waa jamcaawaatun buu ahaa jamcaawaatun lanna mufradahu baa jamcaaa ahaa oo facudila waxaa laga cadiyay can jamcaawaatin baa ilaa jumac loo cadliyey wahuwa mucarafun waa la macrifeeyey biidaafati اmuqadara idaafada qadaran ay jumacihina hinadaasa u qadaran damiirka ah oo mudaaf ila damiir buu noqonaya faashbaha tacriifuhu tacriifkiisiibaa shabahay tacriif alcalamiya min jihati anahu macrifatun macrifo mar hadduu noqday walaysa fi lafdi lafdigana uuna ku jirin maa yucarifu wax macrifo ka dhiga qodobkaa koobaad maxaa maansarif looga dhigay baynu nidhi waa shibhu alcalamiya iyo cadli shibhu alcalamiya iyo cadli hadda caalamnimo sax ma aha waa shibhu alcalamiya ilan idaafa u qadarane aani qodobka labaad ee ereyga maalinsarif looga dhigaya waa alcalamu calamka almacduulu la soo cadliyey ilaa fucal ka cumar iyo wasufar iyo wahucal walaslu wuxuu ahaa caamir wazaafir wafaacil famancuhu min asarfi sarfiga in laga manciya waa lilcalamiyati calamnimada iyo walcadli cadliga aanidka saddexaad waa saxaru lafdiga saxaru ah idaa uriidda marka la doonayo min yowmin maalin bicaynihi cayntii idaa uriidda marka la doonayo min yowmin maalin bicaynihi cayntii maalin baa cayntiisa la rabaa jiituka waan ku imid ywma jumcati maalintii jumcaha saxara suxuurtii fasaxaruu mamnuucatun waa laga manciyey mamnuucun waa laga manciyey min asarfi sarfigii waa laga manciyey lilcadli cadli iyo wa shibhi alcalamiya wax shabahay wadaalika kaasina anahu macduulun waa laga soo cadliyey can isaxar oo al baa laga soo cadliyey qodobka afraad waa alcalamoo maca tarkiiba qaala shaacir gabayaabaa gabay tiriyo wuxuu yidhi wtalaaqaya fii baclabaka maxaambatan wakaraamatan min ummati abraari watalaaqayaa waxay la kulmeen fii baclabaka magaalada baclabaka maxabatan kalgacayl iyo wa karaamatan maamuus min ummatin ummad bay kala kulmeen abraarin wada baariyiina haddaba ereyga baclabaka waa majruur fii baa ka horaysa calaamatuljarku waa fadxada ilan waa maalaayansarif caalamnimada iyo tarkiibka ayaa sababtuna ay tahay ee ymnacu waxaa diidaya sarfalismi ismiga sarfigiisa alcalamiyatu calamnimada iyo watarkiibu tarkiibka ka qowlika oo kaleba wey macdii kariba wabaclabaka fataquulu waxaad odhani jaa macdi karibo ayaa yimid wara'aytu macdi kariba ayaan arkay wamarartu bimacdi kariba ayaan soo maray fatajcalu icraabahu icraabkiisa waxaad ka dhigaysaa markaa cala aljuzi aani juska aaniga ah ayaad ka dhigaysaa watamnacuhu min asarfi sarfigana waad u diideysaa lilcalamiyati iyo watarkiib ayaanad ugu diideysaa qodobka shanaad culima ee calamka miciisa wax manciyaa waa alcalam oo maca alcujmaa ah qaala tacaala alle ayaa yidhi wamra'atu xaaskiisu qaa'imatun way taagnayd fadaxikad way qosashay oo oh, fabasharnaaha waxaanu ugu bishaaraynay biisxaaqa wa min waraa'i isxaaq isxaaq gadaashiisana waxa ahaaday yacquub ereyga isxaaq iyo yacquub labaduba waa maalaayansarif sababtu waa calamnimo iyo cajami wa ka qowlihi tacaala oo kale weeyi walaqad manannaa waanu galladaysanay calaa musa muuse iyo wa haaruun muuse waa maalaayansarif waayo waa lagu qadaray haddana calaaba ka horaysa waa calamnimo iyo cajami yushtaradu waxaa la shardiyaa limanci اcujmati cujmadu markay manciyayso asarfa sarfiga idaa kaanat markay tahay maca alcalami calamka miciisa maa yeli waxaan soo socda eeg cujmadu markay maalansarif ereyga ka dhigaysa calamka la socoto waxaa la shardiyaa shuruudahan soo socda waa laba shardi an yakuuna waa inuu magacu yahay calaman calam fi lisaan اlacjamiy luqadda cajamiga waa inuu calam ahaan jiray laba an yakuuna waa inuu yahay zaa'idan mid ka badan calaa alaaثati axrufin saddex xaraf ka ibraahim wa ismaaciil فتقول waxaad odhan hada ibraahimu kani waa ibraahiim waraأaytu ibraahiima ayaan arkay wamarartu biibraahiima fatamnachu min asrfi sarfigii baad u diidi lilcalamiyai caalamnimo iyo wاlcujma ayaad ugu diidi fasurifa waa la sarfiyey naxو luuط iyo wanuux لأnnahu ثulaaثiy wa ثulaaثi wasurifa waa la sarfiyey naxو lijaam likownihi ahaantiisa nakiratan uu yahay qodobka lixaadee culima maalansalif ereyga ka dhiga markuu caalamka la socdo waa alcalam oo maca tacniif waa tacniifka iyo calam hadday israacaan qaala tacaala alle ayaa yidhi wa bikufrihim kufriga dartii wa qowlihim iyo hadalkooga calaa maryama maryam dusheeda ay yidhaahdeen buhtaanan cadiiman ereyga maryam waa malaayansarif calaabaaba ka horayso fatxaa lagu jiray waayo waa calamnimo iyo iyo taniifnimo ee yamnacu waxaa diidaya sarfalismi ismiga sarfigiisa alcalamiyatu iyo watanii ayaa diideysa calamiya iyo tanii baa diideysa fain kaana alcalamu hadduu yahay muanaan mid lagu dhadigayey bilhaai imtanaca waa mamnuuc min asarfi sarfiga muطlaqan gebi ahaan shardi la'aan ay sawaan waxaa isku mida kaana ha ahaado calaman limudakarinka dalxata aw limuanainka faatimata zaa'idan ha ka badnaado calى alaaati axrufin kamaa muila am lam yakun kadalika ama sida ayuuna ahaan ninka hubatin waqulatin oo calamayni laba hablood calam looga dhigay huba oo ina loo bixiyo qula magacu hadduu ta'ba wato oo calam maca ta'aba uu yahay dhadig ta' wataba hadduu yahay maalansarif wey waa shardi la'aan hadduu laakiin isagoo dhadiga uu bilaa ta' yahay shuruudaa lagu xidhaya waa kan dambe wain kaana muanaan hadduu yahay mid muanaa bilmacnaa xagga macnaha uun ay bikownihi ahaantiisa calama untan gabadh calamkeeduu yahay fa ima an yakuuna inuu yahay calى alaaati axrufin saddex xaraf mid ka badan ow calaa inuu calaa saddex xaraf mid ku dul sugan yahay ow calaa zaa'idan min dalika iyo inuu ka badan yahay fain kaana zaa'idan hadduu ka badan yahay min alaaثati axrufin ow ulaaiyan ama ulaai uu yahay muxarak alwasط bartanka ka xarakaysan ow ulaaiyan uu yahay saakin alwasط bartanka ka reeban laakinahu acjamiyun cajami ka yimid ow ulaaiyan uu yahay saakin alwasط bartanka ka reeban oo hayra acjamiyin laakinahu manquul laga soo naqliyey min mudakarin ilaa mu'anas loo soo naqliyey sida sucaad juura oo isma beledin zayd oo jucila laga dhigay isma imra'atin munica sarfuhu intaba sarfigooga waa la manciyaya magacu hadduu saddex ka badan hadduu saddex ka badan yahay iyo hadduu saddex yahay oo eh, yahay sidaynu garanayno eh, mutaxarik eh, uu yahay mutaxarika ah, aani ama uu yahay saddex saakina aani oo cajami laga keenay ama uu yahay saddex saakina aania ah oon cajami laga keenin laakiin lab laga soo qaatay sida zayd oo kale ain kaana ulaaiya haduu nodo oo ayra acjamiyin aan cajami ahayn saakinawasadi wasadka ka reebno ayra manquulin laga soo naqlin min mudakarin fafiihi wajhaan baa ku sugan laba waji almancu waa manci iyo wasarfu sarfi wlmancu manciga ayaa owla haboon fataquulu waxaad odhan haadihi tani hindu baa layidhaah wara'aytu hinda wamarartu bihinda kolkaa saddexdii weji ayaa halkaa kuugu banaanaan doona sida aad arki doonto amaad ogtahay ama aad meesha ka qaadan doontaba insha allah alcilal allatii tamnacu sarfa maca sifa in sha allah cilalkaa ayuu inoogu joogi doonaa waa inoo cashirkeenna dambe wallahu tacala aclaa waclam